madiina ku taallay masjidka nabiga u dhoweyd oo geeda laga guray dadkan lagu xabaali jiray baa baqi alqarqad loo bixiyey kunnaa waxaanu ahayn fii janaasatin janaasanu la joognay fii baqiici alqarqad meesha la yidhaahdo lagu xabaalayay fa aatanaa rasuuluullah rasuulka ilaahay baa noo yimid sala allahu calayh waali wasalam faqacada nabigu waa fadhiistay wa qacadnaa xowlahu annaguna hareerihiisa iyo dhinacyadiisaanu fadhiisannay wa macahu nabi maxamed la jirankiisana waxaa ahaa mikhsaratun ul bakoorad ah mikhsaradu waa usha madaxa soo godan inuu bakooradda u naqaan ushaasuu nabigu watay oo markaa uu haystay fa nakasa nabigu waa foorarsaday nakasa oo la khafiifiyana waa luqo iyadoo la shidana luqo weeye labaduba waa foorarsiga markuu ruuxu dagalka lalaadsho ee dhulka fiirsho ayaa nakasa la yidhaahdaa wajacala wuxuu gudagalay nabigu yankutu inuu ku turturqayo ku mudayo bimikhsaratii bakooradiisa ushiibuu nabigu dhulka saa ugu xariiqaya dhulku saa ugu mudmudayaa waana xariiqaya sidoo ruuxa fikiraya waa aragtay ruux markuu fikirayo qori yar intuu qaado dhulka jexjeexaa ama dhulka ku mudaa sidaasuu kau nabigu yeelaya wey wajacala wuxuu gudagalay ama mudayo oo ku turturqayo bimikhsaratihi bakooradiisii dhulka uu ku muday ama uu jexjeexayo xariijimo uma qaala markaasuu yidhi maa minkum min axadin axad kama tirsano ilaa waqad kutiba maqcaduhu min annaari wa maqcaduhu min aljanna na wuxuu idhi mid idinka tirsan ma jiro aadamo nool ma jiro oon aysan qorayn meeshuu ka geli lahaa naarta iyo meeshuu ka geli jannada faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul allah rasuulka ilaahay hadday sidaa tahay oo nin walba qalin ku dhacay inuu janno gelayo iyo inuu naar gelayo afalaa nattakilu calaa kitaabina nattakilu calaa kitaabina kitaabka ayagani calaa maktuubina calaa qadarina wixii naloo dhigay ee naloo qoray ee qalin noogu dhacay maanu iska tala saaranno oo aanu iska dayno camalka iyo cibaadada iyo shaqada iyo salaada iyo soonka iyo xajka iyo dadaalka badan maanu iska dayno faqaala subanu wuxuu idhi icmaluu shaqeeya icmaluu ilaahay caabuda dadaala fa kullun axad kasta muyasarun waxaa loo fudaynayaa ifka inta la joogo limaa khuliqa la wixii loo abuuray qalin oogu dhacay baa loo fudaynayaa wadakara wuxuu sheegay nabigu tamaama alxadiii xadiikii intiisa xadiidka dheeraad garanaysa muttafaqun calayh ee qadaya qadarka ku saabsanaa idan waa waano weeye qabrigoo la dul joogo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku dul fikiray kadibna madaxuu kor u qaaday ummadda xukumkaas uu sheegay axad idinka tirsan ma jiro mid nool iyo mid mootan iyo mid iman doona iyo mid aan weyl la abuurin kulli nin walba waxaa qoran meeshu inuu ahlu naar yahay iyo inuu ahluljanno yahay waa qoran tahay saxaabada su-aal bay keeneen oo dadka nufaatu lqadar oo dhanba ay keenaan ama shubadu ay gashay oo dhanba allahu haddii wax walba lagu kala tagay oo waa hore la qoray maanu nin walba kitaabku wuxuu qoray baa qali noogu dhacahayaay aanu shaqada iyo camalka iyo dadaalka iska dayn nabi wuxuuhi maya hawshaasi qalinku ku dhacay waa sir ilaahay wax qalinku ugu dhacado war ooma haysid allay u taallaa loo maxfuud bay ku qoran tahay kitaab khaasay ku qoran tahay waa sir ilaahay adigoo addoon baa tahay wixii lagu amree samee lagu yidhi la imow dadaalkaas adiga ku saaran ilaahay xogta u goonidaa cidnaba kuuma dirsanin inaad dadaashaa lagaa rabaa sidaas weeye waxaa u tusaale ah, laba arimood baa u tusaale ah. nin walba ta koobaade nin walba wuxuu calfan lahay irsaaqadiisu way jaan go'ontahay wayna qadarantahay wayna go'ontahay waa sir ilaahay aadamahana waxaa la faray inuu shaqaysto kasab la yimaado waaga markuu baryo waa la dhaqaaqi shimbirtu way dhaqaaqi aadamahu wuu dhaqaaqi cidooddu way dhaqaaqi axad walba waa dhaqaaqaay kasab iyo calaf iyo irsaaqad buu raadsanayaa ayadooy jirto nin walba wuxuu calfan lahaa cidood iyo aadame iyo dugaag iyo dadba nin walba wuxuu calfan lahaa waa qoran yahay waa jaan go'an yahay ademaadhahdaan haddaad run sheegaysa intaad ka fiidhsataan wuxuu ilaahay ii qoray irsaaqada waan heliye quraac doonan mahayo oo maqaaxi tegi mahayo oo xoogsan mahayo oo beer falan mahayo oo xoola raaci maayo intaad iska fadhido saxan diyaarsan ha kuu yimaadee abadan hawshaas hawl ilaahay u gooni ah weeye hawshaa qadarkiiyo qadaha ah hawl rabbi adiga waxaa laguu diray inaad kasbato ood shaqaysato qolyahan social media maalid waxay keeneen shimbir baa buul meel ku lahayd dhal yar bay ku haysatay dhashii oon weli duullimaad gaadhin bay hooyadii fooftay shimbirtu markay hooyada ka dhimatay waa agoon aadamuna aabbuhu markuu dhinta agoon yahay xoolaha shimbiraha adhiga cidoodaas hooyadood markay dhimato way agoontoobeen maxaa yeele hooyadaa u shaqaysa oo wax u qabata oo irsaaqadda keento xangadgabto xoogta meesha aadamuhu odaygu asagu u xoogo xaggaa laga agoontoomo xayawaanaadku dhan kale ka agoontoomaan meesha innagu waa rajo dhihi jiray ayaa xayawaan kala agoonnimadu u gashaa waxba yaan hadalkuugu daalinne aroor arooha ka mida iyo hooyadii fooftay soo noqon weyde mindha waa la ugaadhsaday xayawaankaana dhexda oga baxay ama aadaamaha madaxa gooyey dhal laba ay ka tagtay oo markaa baarrimuu soo baxahayaan dhashii hooyadoodu markay waayeen buulkii bay ka soo degeen inay foofaan oo ay ugaadhsadaan bay isku dayeen markay dixiri socda ama dirindiir socotiiyo kabajaan arkaan meeshay qabsan lahaayeen afkay kala qaadahayaan meeshay kawin lahaayeen qabsan lahaayeen afka ay kala qaadi dirdiirtii iyo kabashaanku hor istaagahayeen intay hor ordaan bay af kala qaadahayeen maxaa keen afka inay kala qaadaan waxaa ugu dambaysa hooyadu markay timaaddo iyadoo qadhaab wada afkay kala qaadi jireen way ugu ridi jirta suu mid afku kala qaadaybu gaajo u dhinta soon waxba qabsan kii kalena markuu wax u gala waayey yuu kawin bilaabay kaasaa badbaaday oo ku tagay oo inuu ugaadhsado bilaab bimacnaa axad walba wuxuu cuni lahaae noolo kasta oo xalaf biyihi baad qaata wuxuu cuni laha waa jaan go'anya wamaca daalika naftu kugu aamini mayso iska fadhi ilaa irsaaqaddu ka imanayso waa dhaqaaqi alqadaa waalqadar xagga ahlu jannada iyo ahlunaarka sidaasoo kale weeye wixii qalinkuugu dhacay calafa waa kuu qoran yahay xoog iyo shaqaysi baana lagu saaray masalada labaad ku fahansiinaysa waxaa weeye ajasha iyo istaawaynta axad walba xilliguu dhiman lahaa waa qoran yahay xanuunkaad u dhiman lahayd saacadaad naf bixi lahayd wax walba waa jaan go'an yahay wa maca daalika mar walbo ruuxuu xanuunsado haddaynu aadamana waxaan isku dayaynaa wixi aan awoodnida ah tuf iyo taxaliil iyo qur'aan iyo kiniin iyo dhakhtar kenya ku day waa la kari waaye hindiya lamar waa la kari waaye turkiya la aad jarmalka lagu sheega mid fiican ka qaad maraykan la aad meel adduunko dhan baad soo mari waaga dambe waxaad dhihi maya kari weyde xarameenkan iska fadhi samsamkan iska inta aad rafan kartaad rafan inaad ka caafimaaddo xanuunka asagaa adigii baa rafan aadamaha kula rafan xigtiiyo xigaal wax ka hadhay ma jiro iyadoy jaan go'on tahay oy qorshaysan tahay oy qadaran tahay xilligaad qalaf dhihi lahayd daawadaad ku caafimaada taada ku caafimaadeen waa sir ilaahay hawshaa marka lama laaco lama quransadee wixii laguu daray waa la qabtaa waa la xoogsadaa waa la shaqaystaa wixii rabbi kuu qadarana dhaafi maysid waa la dadaalo ilaahay baa la caabudaa wixii qalinkuugu dhacayna dhaafi maysid waa la ysdaaweeyaa cudurkaad u dhiman laydna ka kici maysid miyaynu isfahanay alqalaa waqadar sidaas weeye ooma baahna marka indhataag kale baabu ducaaءi اlmayiti bacda dafnihi wاlqucuudi cinda qabrihi saacatan liducaaءi lahu wاlistikfaari wاlqira'a wuxuu baab yahay adducaaء اlmayit meydka in loo duceeyo bacda dafni intii la dugay kadib wاlqucuudi cinda qabrihi in nabara in lagu nagaado qabrigiisa agtiisoo lala joogo saacatan wاlqucuudi cinda qabrihi saaca saacad ama wax yar in lala joogo suu ruuxu kuu wehshado aadamuhu waa isweheshadaa xataa haddii derbi idiin dhexeeyo oo shanqadhiisii maqlaysa waad weheshan guri cidla oo keliga haddaad seexanayso gurigu kugu dheganna ay dad joogaan shanqadhooda iyo digdigtoodaad weheshanaysa habeenkaad shanqadhaa weydo balaayaa kuu sooyanaysa iyo cabsi qol yaroo cidhiidhi ah haddii lagugu xidho xabsi lagu geeyo oo damug ah qolka kugu xigana aad nin saaxiibkaaga ah ku ogtaama ruux ka shanqarayo wehel ku yahay habeenkaad weydo seexan maysid aadamuhu waa isweheshadaa qabriga marka lagu xabaalay ruuxii la geliya carrada lagu rogo maqalkii iyo muuqaalkii wax walbaiyo caqli waa loo soo celinaya su-aalaha ku bilaabanaya dadka dushiisa taagan ee hadlahaya ee wax u sheegahaya ama u ducaynaya wuu maqlaya waa weheshanaya marka sunnada ay ka mid tahay wax yar lala taagnaado wاlqucuudi cinda qabri qabrigiisa in la taagnada ama la fadhiisto saacata inabara liducaa'i lahu duca loo ducaya darteed iyo wاlistikfaari dembidhaaf loo weydiinaya darteed iyo wاlqira'ati qur'aan lagu dul akhrinaya darteed wacan abi camrin waqiila abi cabdilahina waa la yidhaahdaa waqiila abu leyla saddexda kunyaba waa leeyahay cuثmaan bn cafaan radi allahu tacala canhu qaal wuxuu uhi saxaabiga kaana nabiyu nabigu wuxuu calayh الsalaaة wasalaam ida furiqa min dafni اlmayit idaa furiqa haddii laga farxasho la dhammeeyo min dafni اlmayiti meydka xaabaladiisa duugidiisa laga farxasho waqafa calayhi meydku dul istaagi jiray qabrigu dul istaagi jiray wa qaala wuxuuna odhan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkii dembidhaaf rabbi u weydiiya ilaah u dembidhaaf dhaha allah u naxariisa dhaha wasaluu lahu ilaahay u weydiiya addoonkaani atahbiita inuu sugo oo ku sugnaado kelimada xaqa ah oo imtixaanka uusan ku dhicin rabbigaa waaye uu ka jawaabo rasuulkaa waaye diintaa maxay tahay maxaad aaminsan tahay howlaha uu si fiican u keeno fainahu alaana yus'al haddaa la weydiinaya haddaa munkar iyo nakiir imtixaan ku bilaabahayaa ee wax yar la taagnaado oo dembidhaaf rabbi u weydiiya inuu rabbi sugana u weydiiya una weheliya rawa abu idan adducaaءu اlmeyti bacda dafnihi wاlistikfaari lahu wاlqucuudi cinda qabrihi saacatan liducaaءi lahu intuba xadiidka hadda inta ay ku jirtaa وcan camr cas radi allahu tacaala canhu qaal idaa dafantumuuni xadiidka dheeraanu soo maray idaa dafantumuuni haddaad ixabaashaan wiilkiisa cabdullahi bni camr buu la dardaarmayey haddaad ixabaashaan carradii ugu rogtaan fa aqiimuu nagaada jooga xowla qabrii qabrigayga agagaarkiisa ama dushiisa qadra maa tunxaru jazuurun neefgeela intii la gowraco la dhuundhabo qadra maa tunxar jazuur jazuurku waa neefka geela ah hasha wayuqasam la qaybiyo laxmaa hilibkeedii neefgeela inta laga dhuundhabo kadibna saanta laga baxsho ee hilibkii la waxawaaxeeyo la qaybiyo intaa ila jooga oo maxaan kuula joogaynaa xataa astanisa bikum si aan idin weheshado aan idin weheshade ilaa aan idin weheshado dhihi mayso ah, si aan idin weheshado tii qaayadayd ma aha liastanisa bikum si aan idin ila jooga wa aclama aan ka ogaado maada uraajicu bihi rusula rabbi waa aclama aan ka ogaado aan ka garto markaad wehel haysato xoguu qalbiga kuu degan xasilooni baa jirta waad nagidahay shayga lagu weydiinayo waad u fiidhoonto waad u dhug leedahay inaad si saxan uga jawaabto ayaad aana u tahay laakiin marka xoogu qalaq kugu jiroood xooguu qobgariirayso cabsi ku hayso wax badan baadyaad ka boodi oo waad hashkadayn waa calama aan ka ogaada maada shaygii uraajicu aan ugu jawaabayo bihi maagaba rusula rabbi rabbiga rusushiiso munkar iyo labada malaga rawaahu muslim waqad sabaqa biuuli xadiidka asagoo dheerna waa soo hormaray idan sidaa uu saxaabigu sheegay ee uu leeyahay aan idin weheshadu xadiikiiba ku dhaqmahay waa aragtaan ila jooga intaan muddo marka fainahu alaana yus'al suga u duceeya kor jooga xadiikiiba asaguna ku dhaqmay sidaasoo kale odhan jiray ninka loodhan jiray saxaabiga alxakam ibnu xaarit asulami asaguna saasaa ka sugan wuxuu ku yidhi raggii la dardaarmay saxaabi buu ahaa raggii khusaada weliba ahaa qumuu calىa qabrii wاstaqbilu اlqibla wadcuu lii abaraani waa wari bisanadin jayid muslimiintu wuxuu ku yidhi markaad xabaashaan qabrigayga dul istaaga ha iga tegina durba yaacina qiblada u sii jeedsado xagga qiblada aada kadibna ii duceeya buuri caradi markaad igu duugtaan ha iska dareerinoo ha yaacine wax yar ila jooga oo qiblada qaabilo oo ii duceeya sidoo kale waxaa samayn jiray cabdulahi bni cumar cabdulahi bni cumar isagoo marfuucana waa la wara xadiidkiisa isagoo marfuucana la warashaa qaala shaaficiyu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi sida sawaabkana qaala asxaabu shaafici wey shaafici hadalkani kutubtiisa la og yahay qadiimiyo jidmidda laguma hayee asxaabu shaafici baa meesha ka go'an qaal asxaabu shaafici raximah اllahu tacaala shaafici waxay dhaheen asxaabtiisu oo raggii madhabkiisa u khidmayn jira waxay dhaahdeen wayustaxabu waxaa la sunneeya oo wanaagsan an yuqra in la akhriya cindahu cinda alqabri shayu min alqur'aan ruuxa muslimka marka la duugae la xabaalo intaynan ka dareerin wuxuun qur'aana in lagu dul akhriya qabrigiisa wanaagsan bay dhaheen wain qur-aanka inay khatimaan o dhammeeyaan min suurati اlfaatix ila suurati الnaas la dhammeeyo lagu dhameeyo meydka ama qabrigiisa lagu akhriyo dushiisana kaana xasanan waa wanaagsanaan lahayd bay yidhaahdeen cabdulaahi bni cumar eh, radi allahu tacaala canhu ayaa xadiid marfuuca wariyoo daciifa isagoo mawquufoo saxiixana waa jira asaguu ka sugan yahay wuxuu odhan jiray meydka markuu dhinto madaxiisa intii madaxiisa la fadhiisto markuu dhinto ama qabriga madaxiisa meesha ku aadan intaad fadhiisataan suuratulbaqara bilowgeeda hore ku ahriya aayadaha u horeeya shanta ah aayadaha horeeya mise saddex bay aayadu haayeen in aladiina kafaruu intaan la gaadhin shantaa aayadood ku akhriya haddana ka kacoo lugihiisa meesha ku aadan hadduu qabri ku jiro ood xabaasheen fadhiista ama hadduu yaalana lugihiisa intii la fadhiisto dhammaadka suurat اlbaqara saddex aayadoo u dambaysa lilahi ma fi samaawaati aamana arasuulu iyo laa yukalif اllahu nafsan sidaasuu cabdulahi bni cumarna odhan jiray hawsha markay shaaficidu sheegayaan ayuu xoojinaya xadiidka cabdulaahi bni cumar waxaa wariyey طabaraani fi اlkabiir wakadalika اlbayhaqi fi الshucab hadduu marfuuciyo nabiga loo tirinayo waa daciif laakiin markuu saxaabigu falkiisa loo tirinayo inuu sugan yahay baa raajixa waxaa kaloo sidaa samayn jiray alcalaa ibnu lajlaaj radia allahu tacaala canhu oo saxaabi asaguna ah xadiidka marfuuca la wariyey isagoo marfuuca wadaadaha waxay leeyihiin sanadkiisu waajid waa xasan bayli abaraani baa wariya biisnaadin laa ba'sa bihi nabiga wuxuu amri jiray in meydka ama qabriga madaxiisa lagu akhriyo bilowga suuratu اlfaatixa ama lugihiisana dhammaadkeeda lagu akhriyo xadiidka hadduu marfuucaan asixi ah waayo asagoo mawquufa inuu xoog badan yahay ayaa jirta qisa ariifa iyaduna jirto qadiyadda ku saabsan asxaabu shaafici taageerayso axmed xambal yaa maalin maalmaha kamid wuxuu soo maray nin indhowla ah oo dhaqan bay u ahayd qubuurta marka dadka la xabaalihi la doogo intuu u yimaado qur aad u yaqaan inuu qur-aan akhriyo oo qur saaro axmed ba marka wuxuu ku yidhi ya haada alqira'atu cinda alqabri bidca jooji buuri in ruuxii marka la qur-aan saaro bidco weeye jooji nimay axmed saaxiibeyn oo muxadis oo loodhi maxamed qudaamat aljawhari ayaa ku yidhi ya aba cabdillaah kayfa tara mubashir alxalabi buu ku yidhi ninka la yidhaahdo mubashir alxalabi agtada muxuu ka yahay ila rijaashii iyo howlahaasaad ku fiican tahay ma nin iqa mise waa daciif waa iqo ninka asaga ah wuxuu ii sheegay aabbaha iiga wariyey cafwan mubashir alxalabi wuxuu iiga tabiyey can abiihi oo taabici ah. inuu dardaarmay markuu dhimanayey markaan dhinto qur igu akhriya suurat اlbaqara bilowgeeda dhammaadkeeda yaasiin qur-aan buu u sheegay qabriga haddad xabaashana igu dul akhriya waana la sameeyey markaasuu waagi dambe wuxuu yidhi ninkii indhoolahaabuu u yimi wuxuu yidhi waad akhrin kartaa hawshaadi wado aan waagi kuu diiday bidca maa marba haddii saxaabiya taabiciin laga wariyey oo aan ka noqday tabdiici ibnu qudaama muqniga ku soo guuriyey qadiyaddaa iyadaa ah abubakr alkhalaal ba isaguna soo guuriyey waagi abu cabdilax bni xambal ninkii dariirka ee qubuurtu qur-aan saari jiray ku khatimi jiray axmed inuu ku daba tukan jiray nin mubtadacan axmed kuma daba tukado ilaa lidaruuratin hawshoo dhan inuu ka laabtay bayna taana caddaynaysaa marka aaaarta axaadiista fara badan baa baabka ku yimid asxaabu shaabici warkoodu waa fiican yahay wayna saxan yihiin dadka ka soo horjeedana daliil fiican ma haystaan anuguna ayagaan taageersanay weligeyba maxaan ahaa shaafici inaan qaab kale iskugu dhacno mooye intaa waxaa dheer salafka waxaa ka sugan min asaxaabati wataabiciin waxay odhan jireen waxay odhan jireen adducaau cinda khatmi lqur'aani mustajaaba qur-aanka marka la khatime la dhammeeyo ducada waa la aqbalaa taad soo urursay tobana ama labaiyo tobana ama shan ama labaatano markay qur-aanka khatimaan waa lagu duceeyaa qur-aanka marka la dhammeeye min aljinnati waannaas la gaadho gacmaha haddii la taago ducda waa la aqbala mujaahid anas qataada jamaaca min asalaf wataabiciin xata asaxaaba yaa samayn jiray weliba markay khatimahayaan ehelkooda iyo reerkao dhan bu u yeedhi jireen gabdhaha maqan kuwa la qabo caruurta kulli imaada qur-aanka khatankiisii baa la gaadhay markuu dhameeyo marka kulligood u ducayn jiray raxmaddaa soo degta ducadaa la aqbalaa dembigaa la dhaafaa haddii marka qur-aanka dhammayntiisu salaf naxariisna soo degto ducadana la aqbalo naxariis degtay duca la aqbalayaa ugu mudan adduunka mayd aan carra ku rogno hadda aynu ka dareerayno qur waa in lagu dhameeyo hadduu bannaanka yaalla iyo haddii la xabaalaba bidcana ma aha waa ariiqu salafi saalix wadaaddaha khilaafayna howlo kale bay way ismoodsiiyeen wاlxaq waa maxay waa ma qaalahu asxaabu الshaafici laakiin almashhuur can الshaafici waad ogtihiin isagu masalada waa khilaafsan yahay marka xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyada baabka cafwan eh, mutaahiriinta xanafiyada baabka ku fiican intoodii hore laakiin shaafici bay ku baab yihiin idan qur-aankii marka waxaa waa tawasul marka la dhammeeyo ilaahay baa ruux loogu baryayaa in hawaabkii loo hadiyayo taamuranba malaa inay bannaan khilaafka ku jira waa khilaaf aad daciif u aba ilaa ibnu taymiya uu ku dhoweeyo inuu ijmac soo guuriyo inkastoo usa carabka ku dhajinin marka qur-aanka intaad akhrida idinkoo ka maqan aad u hadiyaysaanna waa khayr masaajidka intaan ku khatinno inaan dhano qur-aankaan akhrinay waxaan u hadiyaynoon siinay tawaabkiisiihe odaygii hebel ay gaarhso ku xabaalla ilaahu xarabxarab u gaadhsi oo xaragaxarag u gaadhsi oo xariiqinarad kaga dheeree hawlihii sax weeye aad bay u fiican yihiin xanaabilada naga fiican iskumaadka xanaabiladu wax isku eg shaaficiyada axmed iyo ibnu taymiya ibnu qayim iyo xanaabil iskuma adkeeyaanba ragga isku adkeeya waa shaaficiya asxaabulwujuuhi si waaweynaawe iyo xanafiyada marka qur-aanka kitaabka ilaahay ummadda yaan lagu dirin ma isfahansannahay mid mootan iyo mid nool ha lagu daaweeyo ha lagu akhriyo ilah ha loogu baryo ha lagu khatimo ha loogu duceeyo yaasiin iyo huudi ancaam kulli akhri yaasiinka ruux markuu dhima in la saaro way fiicanta jamaaca min asalaf baa laga wariyaa inay dhaheen ruuxa muslimka ee dhimanaya marka yaasiinka lagu akhriyo sakaraatulmowdka loo fududeeyaa naftaa si tartiiba ooga baxda jamaaca min asalafna waybay samayn jireen cabdiraxmaan mahdi waxaa ku agnaf baxay imaamkii abu cabdilaah sufyaan ibnu saciid athawri wuu warfaaday markaasuu ku yidhi igu ahri yaasiimo igu ahri waan yaasiimo buuhi markaan dhammeeyey oo ilayhi turjacuun aan tagayba naftu ka dareertay buuhi taabiciin baa samayn jiray asxaabulxadiid fara badan baa samayn jiray xadiid daciifana waaba ku yimid oo sunanka ku jira soo ma garanaysaa way fiicantaha hawshu howlaha yararka dadka anagu kuma haysanee masala tawxiid wa shirki baan ku haysanaa yaan la ysku khaldin najdiyiin furuuc fiqiya nagama dhaxayso waxaa naga dhexeeya altawxiid walusuul baa naga dhexeeya ashirku walkufr altawxiid walislaam ayaan ku raacsannahay mooyeen fiqiyaadka annagu shaaficiyaanahay sacweyn sumad looma bedelo ma maqashe sacweyn sumad looma bedelo wiilashii intay meelahan ka tageen soomaaliya sacuudiga tegay ee madhab alxambali noo keena way khaldameen kulligood intii la qabto oo biyo cusbaa laga dharjiyo oo biitii la caydhiyo in la garaacay ahayd ay fahanteen bay la tahay fiqiga xambaliga iyo xanafiga ha barteen laakiin inay balbale iyo nagu furaan fawda fiqiya farciya khalad bay ahayd waxa madaarista iyo jaamacaadka lagu dhigto lagu barto ka aqaafa ahaan ka fiqhi ahaan iyo bulshada waxa uu dhaqanka ka madhabahaan waa kala duwan yahay sheekh maxamed ibrahim mufti daari sacuud saabiqan xilligu muftiga ahaa nima fiqh اxanafi ku dhex faafiyey sacuudi kulli har xidhiidhi haddaan nahay reer sacuud annagu xaagtaanada muqarar ah oo madhabkan ku dhaqana madhabal xambali inaad maalikiye iyo nagu sii daysaan boodhi iyo xanafiyo xoguu shacabkii bay buuq gelinaysaa caamadii bay wereerinaysaa hawshaa joojiya maya joojin mayno kulli xabsaa la dhigoori tagteen ambli ambali waa sidee qiraa'adii riwaayadan akhrin jirn maxay ahayd abi camr aduuri baan akhrin jirn waxaa noo keenteen riwaayatu xabsin can caasim maxaa ka wadeen idan howlo dhan baad ku tumateed howlaha fiqiyaadka noocaasee farciyaadka iyo khilaafka saaq ka furan yahay bulshadu meesha u badantaha iyo madhabka meesha lagaga dhaqmay saa'idkaa ayaa la tixgeliya ummadda deganaanshaheeda iyo xasiloonida la qiimeeya oo la tixgeliyaa laakiin soomaaligu siiisu waa maxay bul fii bi'ri zamzama fatashtahir weeye nin baa yidhi waxaan raadinayaa sideeduba inaan caan noqdaan rabaa ceelka samsa ku kaadi baa le caan noqon doonee waa kii ceelka samsam ku kaajeey umbaa lahayd caan baad ku noqon sidaa ayada ninka soomaaliga khilaafku iska jecel yahay inuu caan noqdo iska jecel yahay degdeg howlaha joojiya aan soo noqday waxaa weeye qur-aanka mid mootanaya mid noolbahee ku tufa ku daaweeya ku akhriya ku khatima ogu duceeya hawaabka u hadiyeeya hawsha la wado haddaad akhridaanna hee adagu maxaad su saaka ila daba ordayso xerta xoogo u jiro way ka qaadan karaan markay hawsha haadiyanayaan ee qur-aan badan aqriyaan maxaa tiri adugu maxamadow taa iyadu bidco wey ah, ah, ah, maya maya taa inaga ilaali fidde iyo axan iyo kaadikasaydiin iyo arbacuun iyo howlahaas iyadoo lama ogolo xilligaas jaanisa shaamba u qur laakiin maalinka toddobaad waxaasaa la sameeyaa maalinka afartanaad saddex weeg markuu xabaalan yahay howlahaasoo dhan iyadu bidca wey selafna ma yaqaanaan hawlihii reer koonfureed wey weliba annaga reer galbeedku waaba roonnahayba reer koonfur hawshaa weydii waxay ku ducaystaa ilahu qabriga annaga qabri daarood ha ka dhigin oo maxaa la yidhi odayga daarood maalinka la xabaalo yaa ugu dambayn bay dhaheen diib dambe loogu soo noqon maayo ree koonfur qabriga kama makacaan maanto dhan soo noqo bil ku soo noqo wad hawlaha joojiya hawlahaas ha la joojiyo iyagu ree hiiraan naga daran annagaabaa mar baxbaalle hiiraan ayagu maalinkay kuridan baa ugu dambayn ree hiiraan ka sii daran yihiin almuhim qadiyadan uu ka hadlay sheekhu wayustaxabu an yuqra cindahu cinda almayiti aw cinda alqabri shay min alqur'ani wain khatama alqur'ana kulahu cindahu cinda alqabri aw almayiti kana xasanan waa qadiyad aaaar salaf leh axaadiis marfuucan ay ku soo aroortay cala kalaamin fiiha baabu sadaqati cala almayiti wاdducaa'i lahu wuxuu baab yahay meydka in wax laga baxsho wax laga sadaqeeyo loona duceeyo wixii ku yimid qaala allahu tabaaraka wa tacala wاladiina jaaءuu min bacdihim kuwii gadaashooda yimid muhaajiriin iyo ansaar baa laga soo sheekeeyey yaquuluuna waxay odhanayaan rabbana اkfir lana waliikhwaani aladiina sabaquuna biاliimaan waa qaybti labaad ee attaabiciina lahum biixsaan ansaar iyo muhaajirladiina taba'u daar baa kasii horeysay kasii aayaddan ka horeysay kuwa gadaashooda yimid muhaajiriin lilfuqaraai اlmuhaajiriin iyo iyo ansaartii madiina askuntayba gadaashooda kuwa yimid waxay yidhaahdaan lagu yaqaanoo tilmaan u ah inay rabbana kfir lana ilaahu dembiganaga noo dhaaf walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaalahan in looga horeeyey iimaanko ansaar iyo muhaajir alla dhaaf dhaqankaasay leeyihiin nimanka dhaqankaa leh ayaa attaabiciina ah aw ittaabicuuna lahum biixsaan waa aayaddu ka qaatay imaam maalik raafidiya inaysan fayga aan waxba laga siinaynin maxaa wuxuu ma aha buuhi taabiciin lisaxaabati biixsaan ma aha leannu ninka saxaabada daba taagan ee raacay ee muhaajira ansaar ku olloga ah ama ku jeelka waxaa lagu yaqaanaa inuu asagu dembe dhaaf rabbi weydiisto saxaabadina u duceeyo salafku waxay dhaheen raafido wax ka xun iyo shiico fi taarikh lama arag yuhuud ayaa ka liitay iyo nasaaro oo maxaa salafow waxay yidhaahdeen yuhuud baa la yidhi oo la weydiiyey dadka yuhuudnimada sheegtay yaa ugu wanaagsan waxay dhahen asxaabu muusa nabi muuse xertiisii la qariibtay ee uu gaadhsiiyey ee garab istaagay ee taageeray dadkaasaa noogu wanaagsanaa intanada dambe bidho baan baanna nasaaraa loo yimid waxaa le nasaaroy yaa idinku fiican haddaad nasaara tihiin waxay dhaheen xawaariyu ciisa nabiyulaahi ciisa intii la go'doontay ee xertiisa ahayd ee dhib iyo dheefba la martay nimankaasaa noogu fiican intaan adaka dabadhoon baan nahay waxay dheen selafku raafidaa loo yimid waxaa la ummadda nebi maxamed yaa oogu xun waxay yidhaahdeen asxaabu muxamed dad yaa ugu fiican ogu xun dad annagaa ugu fiican bay dhaheen yaa ugu xun baa layidhi asxaabu muxamed yuhuud xataa waxaa ma qabto yuhudmxirdada nagaa ugu xun bay leeyihin waxaase ugu fiican nabi muuse xertiisi nasaarna maxay dad waxaa ugu fiican nabi ciise xertiisi axad walba ummad kastoo nabi loo soo diray waxaa agteeda ammaanan oo qiimaysan nabigii xertiisii dadkii u xigay ila raafida waa shiica iyagu maxay qabaan nabi maxamed xertiisii saxaabadiisi ugu xun nimanka waan idiin sheegay waxa ka xon ma jiro kuwa ayaga ah fi lxilli waalxaram e eh? hawshan isku ogey wa can caaisha radi allahu tacaala canha ana rajula ninbaa rajulkaasi waa sacd bn ubaad sacd bn cubaada radi allahu tacaala canhu ana rajulan baa qaala linabi nabiga wuxuu ku yidhi inna ummii hooyaday uftutilad nafsuha nafteedii baa la dafay shayga si kadaa ah loo qaado ayaa iftitaalka la yidhaahdaa si kadaa ah. oon laga diyaargaroobin oon eh, eh, loo diyaargaroobin ina ummii hooyada uftutilat nafsa nafteedii baa la dafoo la qaaday wa uuraha waxaan filahaya u malaynayaa low takalamad hadday hadli oo dardaarmi lahayd tasadaqad wax la bixi lahayd fahal lahaa ajiru nabi allow ajir ma u sugnaanaya hawaab ma ka helaysaa in tasadaqtu qaana wuxuu nacamhaa muttafaq waa ah hooyada wixii aad ka bixiso sadaqaa wuu gaadhayaa ajarkeedii baa la siinaya waa loo qorayaa sadaqo wax walbad ruuxa meydka ka bixiso oo xalaal ah ilaahay baa ajir ka siinaya niyadada rabbi ku raaci sadaqada waa loo qoraya culummadu marka way ku ijmaaceen sadaqada meyd loo bixiyo inay gaadhayso lagu ijmaacay haddii loo duceeyo ducada inay gaadhina waa lagu ijmaacay haddii laga xajiyo lagu cumraysta inay gaadhina waa lagu ijma saddexdaa masalo waa ijmaaciya wey wixii kalaa khilaaf ka taagan yahay ducada iyo sadaqada iyo xaj iyo cumru wixii kalaa muran ka taagan yahay qur-aan laga akhriya ma gaadhayaa wuu gaadhaya cala araajix soo nadaroo lagu lahaa di laga soo magaaraya makaa saxaya haa sida raajixa sidaa wey masaailkii markii ijmaaciyada ahaa ku jira aafada hadde libdoonka iska ilaali meydka waxa waa laga sadaqeeyey hadday maqlaan wax laga gowracan ba soo dhiganaya qoligii dhuunta la'aaye uun raadinayay raq bay raadinayaan raq maydka waa laga sadaqeeyo he neef nool baa laga sadaqayn karaa hal irmaan baa laga sadaqayn karaa laakiin wadaadaheenni sadaqo waa maxay ogtiin ayagaa meesha ku danaysanaya iyagaa xoogo waa raba waxay dheheen somaali markii wadaadda ay dacaydeen wadaad meel nabada dan oguma jirto ninkii wadaad la yadhe nabada dan meel laga yuusahayo oo haweenku geesaasahayaa oo galowgu isdaba maro fiinku dhawaaqaya dan u ah oo hilib badan iyo wax badan ka helaan mid nool iyo mid ay cunaan iyo miday ka mid miday ka tufaan iyo mid ay ka qardhaasayaan bay rabaan waa dacayadoodi markaan hawshu joojinno hawlo kala bilownana wadaadaha qabta baad la soo istaagteen tuftii taxliishii waad ugu dacayadayseen inaan sida ragga u xisaabtannana waa diidantiin see rabtaan wadaaddaha maxaad ka rabtaan ii sheega soomaaliye ninkii soomaaliga ah intuu dhabba fadhiistay show wadaad waagi hore dilaa ahaan jiray nin waagi hore dhanyar dilaa ahaan jiray waagi dambe intuu minhaaj qaatay wax bartay kubeertay iyo salli iska qaatay isagoo waddo lugaynhayay kuwa dhallinyara dabceenay boobaan qashqashaadaan alaabtu intuu meel dhigtay yuu beerka ka xanshiray kulligood ninkii buu nugu nodayn wadaad baan moodaynaa nin buu nugu noqday wadaadkii meeshaasu ku xisaabtaraa hadduu nin ragga iska dhigayna haddana waxbaa laga sheegahayaa meel looma ogola wadaadihii almuhim aayadaha qur'aankaee tilmaamaya wa an laysa lilinsaan ilaa maa sacaa waa ruuxu wuxuu asagu shaqaystay buu leeyahay laakiin walaalihii waxay siiyeen asagu ma leh annagaa siinay aduguba sidaas hadda adduunka hadaad joogto waxaad leedahay waxaa jira waxaan lahaynoo walaalaha ay ku siiyeen wax adugu shaqaysatay ama dhaxasho waa gooni waxaanu kuu gartayna waa hawlo kale ayaddu waxay ka hadashay ruuxu wuxuu leeyahay asagu ee uu shaqaysta ducada iyo sadaqada iyo xajkana qur-aankaiyo sunnadaa caddeeyehe inay ku gaadhahay aduguna malihi maadan shaqaysanin ee annaga waa walaaltinimo iyo islaamnimo aanu ku siinay marka aayaddu axaadiista ma mucaarays kamana hor imanayso saa u ogaada wcan abi hurta radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaal idaa maata alinsaanu aadamuhu hadduu dhinto inqaaca camaluhu camalkiisu waa go'aa ila min alaain saddex mooye saddex bun camalkiisu ka go'ayno oo soconaya tabaabka u soconaya sadaqatin jaariyatin sadaqa qulqulaysa shay sadaqa ood la baxday oon go'ayna nacafigeedu dheefteedu waqaf weeye masaajid baad guri baad u dhista agoonta iyo martida muslimiinta lagu daryeelo isbitaal weyn baad u dhistay ceel baad u qoday beer baad u samaysay shay asaguna jiraya xaggana daa'imhayo waarhayo la dheefsanayaad u samaysay sadaqa jaariya aw cilmin yuntafacu bi ama cilmi baad ka tagto la dheefsanaya kitaab baad qortay ummadda diinkeeda wax taraya ilaa qiyaam waaga haddar nawiga aad akhrinaysaan ka faa'idaysanaysaan goormuu dhintay sideed boqoloo sano ka hor taqriiban sideed boqol oo sano sideed qarni amminkan waa socdaa soomaaliya kitaabka u horreeye xadiitay soo gaadhay lagu akhriye wey riyaad saalixiin kitaab xadiitoo ka horreeye ma jirin xilliguu soo gaadhay baa la yaqaanaa idan meel kastoo cilmi naaficaad ka tagtay ardaad waxbartay nima nin buu sii baray macalin quraan baad ahayd ardaa ka aflaxday qur-aanka waa soo socda ilaahu macallinkii inta uu nool yahay ruuxaad wax bartay oo ilaahay caabudaya ajir baa kuu soconaya kitaabaad aliftoo khayr ah inta uu adduunka jiro ajir baa kuu soconaya laga faa'iidaysanayo aw cilmin yuntafacu bihi cilmi la dheefsayo cilmi adduunya xataa waa la mid dhakhtarnimo wanaagsan baad ummadda bartay oo ummadda diinkeeda iyo dunyadeeda wax ka tara caafimaadkooda wax ka tara qasab maa cilmigu sharci noqdo xataa cilmiga dunyawigae xalaasha ah ee ummadda wax taray ajir baa kaaga san ilaa qiyaam saaca ee niyo wanaagsan ku bartay aw waladin saalixin yadcuu lahu ubad wanaagsanoo u duceeye nin ka taga isna ajirkiisa ma wanaagsan baad ka tagtay caruurta caruurteedii intay nooli ilaahu aabbahaanno waalidkaanno waalidkii intayna dhashay intayna sii dhashay allah caafi ay ku hayaan ay kuu soconaysa xataa haddaysan kuu ducaynin weligood camalkaa saalixay la hayaan adugu waad sababka uga idba ilah wax kaa siiday waa ka sabkaadi yadcuu lahu rawahu muslim muslim baa xadiidka wariya marka dadka muslimiinta ah camalkoodii go'ay ha laga warqabo ha loo naxariisto ha la booqdo ha loo quraan akhriyo ha loo duceeyo saddexdaa nabigu wuu sheegay axaadiistu ilaa toddoba kale ku dareen ilaa toban xaalo wey ilaa toban shaqsi yaan ajirkoodu go'aynin mar kalun baan faahfaahin doonaa in sha alla baabu tanaa'i اnnaasi wuxuu baab yahay ammaanta dadku ay ammaaneen ruuxii dhintay maxay tusaysaa ammaantaas can anas bn maalik radi allahu tacaala canhu qaal maruu bijanaazatin janaazay la soo mareen saxaabiyo saxaabaa janaasa lala soo maray nabi maxamedna uu fadhiyo baa la soo mariyey faanaw calayha khayra khayr bay ku sheegeen hebel miyadkiis miyaa nin qiimo badan buu ahaa nin fiican buu ahaa alla u naxariisay buu ahaa reer aakharaad buu ahaa way daldaleen faqaala nabiyu nabigeennu wuxuu yidhi xabiibkii wuxuu yidhi wajabad waa u waajibtay ammaantaasi waxay tusaysaa u waajiboo jannaah uma maruu biukhraa mid labaad bay la soo mareen fa afnaw calayha sharan xumaan bay ku sheegeen balaayu ahaa nin adduunyuu ahaa hoog iyo faqaala nabiyu wajibatna wuxuu hi haddana waa waajibtaana waa laazimtay faqaala cumar khaaab wuxuu idhi maa wajabat nabi allow mwajabat maxay tahay way waajibtay way waajibtay maxaad ka wadaa nabi allow noo jilci faqaala subaan wuxuu idhi haada anaytum calayhi khayra midkii hore wanaag baad ku ammaanteen fawajabat lahu ljanna janna u waajibtay wa haada kii dambana anaytum waxaad ku sheegteen calayhi dushiisa ku ammaanteen sharan eray xun baad ku sheegteenoo carabkiinnu wanaag ma sheegin fa wajabad lahu naar naar baa u waajibtay maxaa yeel nabi allow annaga sheegga muxuu sheegayaa antum shuhadaa ullaahi fi lard idinku haddaad muslimiin tihiin markhaatiyaashii ilaahay baa tihiin dunida joogay dunida jooga soomaalida wa yaqaan waxay dhaheen magaalo magaalo waa madal intaan joogtana waa marag magaalsheedu madalgu wixii ka dhacay ma qarsoomo halkaas wax lagu sameeyey saasay noqota madal wax lagu sameeyo wey inta joogtana makhaatiyaal wey ninka xunxumaan bay ku ogyi way in lagaa xushadoo beenbeen laguu sheego haddee muusoodkii gaalada dhoolla caddayntii reer yurub farinjiga beentoodii oo kale in lagu dhoolla caddeeyo beenbeen mooyeene markay aad ka tagto runtay sheegayaan kan muxuu ah balaa'i qabiih weeye ku oo markuu fadhi maxaad u sheegay taas waa reer magaalnimxumay ku leeyihiin ha warka way caddaynayaan antum shuhadaau ullaahi fi اlardi ila hadda ruuxu waa dhintay lagama cabsanayo runtaa la sheegahaya markhaatiyaasha ilaahay baa tihiin adduunkana waa tin aakharana markhaati kici doontaa muttafaqun calayh وcan abi اlأswad الdiili dualina waa la yidhaahdaa waa taabicigii jaliilka ahaa qaala wuxuu uhi wadaadkaasi qadimtu lmadiinata madiinaan soo galay fajalastu ilaa cumar bn khaaab baan la fadhiistay famarat bihim janaazatun anoo cumar la fadhiyaa janaaza soo marta la wada nacash fa uniya calaa saaxibiha janaazada nacashka ninkii saaraaba waxaa lagu ammaanay khayran wanaag faqaala cumar wuxuu uhi wajabat sida nabi maxamed ille asaga usoo joogay uu usoo taagnaaye wajabad buu idhi jannaa u waajibtay uma mura waxaa la soo maray cumar iyo raggii la fadhiya abulaswad ka midka ahaa biukhra janaaز labaad fauniya calى saaxibiha khayran saaxiibkeed haddana khayr baa lagu sheegay ninkii janaasadaasna khayr baa lagu sheegay faqaala cumar wuxuui wajabat asna waa u waajibtay ninkii labaad uma mura biاثaaliثa mid saddexaad baa la soo maray fauniya calى saaxibiha sharan sanaagu asalkiisu waa wixii wanaagsan laakiin mar loo isticmaalaa sharka saaxiibkeed baa waxaa lagu sheegay xumaan taariikhsi nooleed baa waxaa le nin khaariban buu ahaa dhiigyacab buu ahaa dulmilow buu ahaa nin ummadda dhacuu ahaa nin salaada kuxun buu ahaa faqaala cumar wuxuu hi taana waa waajibtay faqaala abulswad wuxuu yidhi faqultu wamaa wajabad ya amiir almuminiin saddex goor baad wajabad tidhi laba la ammaanay mid la caayo la cambaareeyey wajabad baa kaa soo yeedhay cumarow ya amiirmuminiin wajabad maxaad ka wadaa qultu waxaan idhi buu ihi cumar haddaan ahay kamaa qaala الnabiy nabi maxamed siduu yidhi un baan idhi maxaan bi'iyey ayumaa muslimin muslimkii shahida lahu ay ugu marhaati kacaan u mara kacaan arbacatun bikhayr afar ay makhraati u furaan khayr oga makhraati kacaan adkhalahu اllahu اljanna jannadaana ilaahay geliyaa faqulnaa nabigu waxaanu ku nidhi waa alaa ninkay saddex makhraati kacaan nabi allow ka waran qaala waalaaa saddexna waa la mid faqulnaa wanayn wanaani cafwan laba ninka u maqhraati gacaanna qaala wanaan labana waa la mid uma lam nas'alu can ilwaaxid hal ninku u maqhraati gacaana nabi allow maana dhihin bay dheheen taa maana weydiinin lam nasalu can ilwaaxid raw albukhaari waxaa laga hadlaya afar baa kaaga maqhra wanaag wax khilaafana lama arag saddex baa wanaag kugu sheegtay wax diidanna lama arag labaa kugu sheegto wanaag wax ka soo horjeedana ma jiro taasaa loo jeedaa hadday laakiin afar wanaag kugu sheegto tobanna cay kugu sheegto balaay kugu sheegto xaggee la raacaya tobankii baasho noqonaysa waxaa shardiga laakiin afarta ku ammaani iyo tobanka ku caayiba inaysan arin diineed oo masaa'ilka khilaafiga caqadiga laisku hayo hawsha aysan ahayn ee howlaha laga kulansan yahay hebel salaadu ku xumaa miy lasku khilaafaaya laskuma khilaafaayo soonkuu ku xumaa qur-aankuu ku liitay wuu been badnaa xan buu shaqa ka dhigan jiray hawlasla ogyahay wey laakiin hawshu wuxuu ahaa hebel jadiidi buu ahaa iyo itixaad buu ahaa aad ictisaam ku dhihi maayo waad hawlo kalaa jire itiaad itisaam waa kala duwan yihiin marka wuxuu ahaa tabliiq buu ahaa ururada ariooyinka ariiqooyinka waxaan ka hadlayaa siyaasi laysku haya nidaamka aan gaadhsiisanayn kufrigaan u jeeda hadda hawlaha noocaas kulan baa loo jeeda yaan lama ictibaarin midda ayadaa hadday kugu ammaanaan wax lasku muslimiintu isku itifaaqeen oy ka wada socdaan oy u dhan yihiin inaad ku ficleed bay kugu ammaaneen khayr wax muslimiinta inay xumo tahay isku raacsan yihiin bay kugu caayeen kugu camba inaad samayn jirtay khayr marka ayadaa warkood waa laab antum shuhadaa ullaahi fi lard waa masaa'ilka laga wada socdo wey xarga iska joogsiga hoose iyo xungurufta hoose iyo xinifaha hoose waa masalo baab kale wey xadiidkan markaan soo marayn imaamkii tujiyo qoom asaga dhibsanaya salafku maxay ka yidhaahdeen imaamba wuxuu imaam u yahay jamaaciya masjid dhan oo ay nabig wuxu uhi sahaadiisa la aqbali maayo ninka asaga imaamna ma noqon karo culamadu maxay yidhaahdeen waxaa shardi ah imaamka inay ku haystaan arrin diineed imaamku hadduu haween yahay jamaacaduna daarood yihiin oy saa ugu kacsan yihin ii sheega ii jawaaba le baashu waad sheegtaane maaniga markaan sheega un baad xanaaqaysaan ma daysaan waa ku shaqaysataane wixiinoo dhan baa ku dhisan hawshaas imaamkii baa reer hargeysaa jamaacaduna waa reergarowhaye waa isku dhacsan xisaabaha ma soconayaan imaamka marka le salaadiisu socon mayso wanaad ku haysataan arin diimeed oo daliilkeeda leh kitaaban wa sunnatan wa ijmaacan xisaabihiinna khaaska ee ibdarrada wax ma yanfac imaamkuu soo taagnaanaya weligeen buuqa salaadiisuna way socon waa aqbali xoog bay ku soconaysaa weliba ila waxaad ku haysatan baa kutarkutaanaya baari waxa wax ka jirin ah waynu isfahanna ila tahay riwaayadii axmed baa xadiidkaas sharaxday meesha ayumaa muslimin shahida lahu arbacatun afar fardi afar nafar baa ka muuqanaysa ama riwaayada axmed tashhad lahu arbacatun min jiiraanihi اladniin bay tiri min jiiraanihi اladniin afar deriskaada ah oo deriska kuu dhow ah ayaa laga wadaa afar ruux besa ma aha waa afar deriskaada ah oo deriska kuu xiga ah ee xogtaada haya ee kaa warqaba ruuxa mar haddaad jabo wada gashaan ama jid wada martaan ama jid in dhex maro waad baranaysaa ninka ragga ama jabo la gal ama jid la marhee ama jidiin la wadaag lexjeclo haddaydan dhex marto wuxuu yahay caddaan gobanimadiisa gunnimadiisa ungurixumadkiisa biyoboobkiisa hamuuntiisii horortadiisa waxo dhan baa bannaanka imanaya haddaad jid wada martaanna maxaad muuqan dulqaadka adkaysiga gobannimada waxquudhka waxaasoo dhan baa bannaanka imanaya ninkaad dariska tiinna kaa warqabaa xilligaad soo gasho xilligaad baxdo habeenkii salaadaada qur-aankaada sawaxankaada qayladaada waxoo dhan cumar marka saasuu dhihi jiri ninka hebel yaa yaqaana anaa aqaana kaale maxaad ku taqaanaa ma jid martay maya ma la degtay maya ma lexjeclaan dhex martay maya ma taqaana oraska tag buu dhihi jir maya anaa aqaana jamacat almasjid kiryuuf baa lagu dhihi jir jamaacat almasjid maxay nin walba intuu amiis kusoo idho koofiyadda ku tosiso issoo barfooniyo masaajidka uu kuu celiyi karaa baa lagu siray ama baa lagu siray ninka loo mxuu ahaa cabdilkariim maalik abilmakhaariq albasri nin daciifoo matruuqu ahaa maalik ree madiinuu aad u ninkana basri xaggaasoo ka yimid nin salaad fiican oo tukasho oo khushuuc badan oo bakaa u maali markahwka wariadiiu ka wari alli w o dhan daciifo wey ninka war salaadiisii baa istirtay buui salaaddii iyo khushuucii baa idagtay safkay kugu cujiyahayaan way kaa salaad badan yihiin ribaday saa u cunahayaan ribada xaaraanta baktiga oo cumraysanhaya ribow ku cumraysan oo ku xajiyi xoolihiisiiyo xaq naas ma kala yaqaan safkan oo kugu baabi'inayaa beentaan laisu sheegin xaqunnaas ninka fudaysanaya ee xuquuqunaas la qahay ee wixiisi iyo wixii aadama-aan kala aqooni ee ribada biyocabaal baa ku jirta hirigta daliigahaya yuuse been kuu sheega salaaddiisu baanbeen weeye salaatulmunaafiqiin baa la idan jiiraankaa loo jeedaa baabu fadli man maata walahu awlaadun siqaar cafwan fadlu man maata lahu awlaadun siqaar ubad ninkay ka leedaan oo u sabra fadliguu leeyahay ninka asagaa ah. can anasin radi allahu tacaala qaal qala rasul sal l slam maa min muslimin yamuutu muslim ma jiro lahu ay ka dhimanayaan alaaa saddex owlaada lam yabluquu aan gaadhin alxinsa qaangaadh ama xilli dembi loo qorayo takliif aan gaadhin ilaa hadduu jiro muslim ay saddex ka dhintaan aan qaan gaadhin ilaa adkhalahu allahu aljanna jannadu ilahay geliyaa bifadli raxmatihi naxariisadu rabbi u naxariisanaya iyaahum ayaga dartood buu jannada ku gelinaya caruurtan yararkee leeday naxariistu rabbi u naxariistay yaa waalidkoodna lagu jannaynaya bifadli raxmatihi iyaahum owlaadda wey muttafaqun calayh saddexdu marka waa namar culus ruux waa laga yaabaa in aad ah, midka koobaad aad u sabirto ka labaad ka saddexaad waa ka kulliyahay markay yar yihiinna way ka laxaw badan yihiin ninka weyna kaa dhinta xarurta yararka aad baa loo jecel yahay waa ilbaa ku doogsata qalbigaa jecel markuu xoogo yarkuusto iyo markuu yarya dalaandalahayo waa kala lexjala kulyahay saddex yaryar oo dalaandalaysoon qaan gaadhin dembina aan loo qorin ninka ka dhintaan u sabra oo ilaahay ajir weydiisa gegsada jannou ku galahaya ayagu waa ahlu janna biijmaaci lmuslimiin kuwa yararkaa dad baaba ku khafiifa hadde kuwa ashaba carruurta yararka geeridooda ninkii la odhan jiray muxuu ahaa muxadidka suhayl ibn abi saalix suhayl ibn abi saalix min rijaal الshaykhayn xaa min rijaal الsunan wamuslim bukhaari waa ka tegay asagu nin xaafid oo muxadid oo mutqin u ah aad loo jecel yahay wiil baa ka dhintay waalkiibu ahana waa la sheegaa uu aad u jeclaa wixii ka dambe wuu khafiifay axaadiis badan buu iloobay xifdigiisi baa isbedelay xadiidu waa iska ilaaliyeen marka bukhaari waa iskaga leex wiil uu jeclaabaa dhintay uu sabray wuu gegsaday laakiin walbahaarkii badnaa maskaxdiisii baa jiiraysa axaadiis badan buu soo rogi waayey wix baa iskaga muslim iyo sunankaa wax ka wariyay bukhari wuxuu maya xifdigiisii baa isbedelay iyo bacda maa maata ibnuhu marka dad ku waashaba hawl culus way hawshu bilaa janna looguma وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ruux muslima kama dhintaan saddex caruur ah oo fatamasahu naaru naar ay taabato ilaa taxilata alqasami dhaarfur mooye naari ma ag maraysa wey laa yamuutu liaxadin axad kama dhintaan min almuslimiinta ka mida alaaatu min alwalad saddex caruur ah oo fatamasahu naar naar ay taabato ninkii saddex caruur ay ka dhintaan oo muslim ah kadibna sabra naari ma taabato wey ilaa taxilat alqasami dhaarfur mooyeene dhaarfur maxaa la yidhaahdaa wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiyan wey ruux kastoo bini aadamah jahanamo dusheedu maraya muslimiintuna way dulmaro way ka badbaadi ahlunaarkuna way ku daadanayaan intaa un dulmarka ah mooyeene naar is mahayaan way ruuxa muslimkay sidaas ay owladooga leedeen muttafaqun calayh wataxilat اlqasami qowl اllahi tabaaraka wa tacaala weeye wain minkum ila waarida wuruudka selefka waa isku khilaafeen qolyaha waxay yidhahdeen ti naartanaar bini aadam o dhan naartuu gelahaya jahannamo oo karaysa oo abuurinayso saa dhimbala u turi baa la wada gelaya waa la timbanaya ruuxa waxay u noqonaysaa baraf bardan wa salaaman bay u noqonaysa gaaladuna lagu cadaabayaa bay dheh madam wuluudka duuul ba ka dhigay duuul laakiin sida loo badan yahy waa dulmarid jidka weyn ee siraadka ee lagu dul dhisay jahanamee la marayo ayaa loo jeeda wlwuruudu huna waxaa weye huwa alcubuur waa tallaabidda la tallaabaya cala siraad jidka siraadka ee qiyaamo wa huwa siraadkuna jisrun waa buundo mansuubun laqotansho la saaray calaa dahri jahanama jahanama dhabarkeeda iyo matnigeeda caafana allahu minha ilahay naga badbaadshe وcan abi saciid qudri radi allahu tacala canhu qaal jaad imra'atu ilaa rasuuli illaah haweenay baa nabiga u timid faqaala waxay ti yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dahaba arijaalu bixadiiika raggii baa la tegay cilmigaadii iyo sheekadaadii iyo fiqigaadii iyo hasawgaadii ilkhayr iyo cilmi weeye fajcal lanaa noo yeel bay dhaheen min nafsika adiga naftada yoom maalin noogo naftada maalin naga sii wakhtigaada maalin sii natiika fiihi aan kuu nimaadno maalinka haddaan dumar nahay tucallimuna aadna barto mima callamaka allah wuxuu rabbi ku baray xaggiisa wax barto waa codsi aad u wanaagsan muhim muhiim jiddan nabi allow rag iyo dumarba waa laguu soo diray raggi baa kula go'ay hadiyo goor ayagu kula fadhiyo kaa faa'iidaysta maalinna si annagu aan dumar ahaan kula shirro ood cilmiganna barto oon su'aalaha ku weydiisanno oon jaahil baxno aa war nabigu waa ku qasdu inuu hawsha aqbala hadee waa wixii loo soo diray nabig wuxuu uhi ijtamacna kada wa kada maalin hebel isu imaada maalinkaa kulma meel ku kulma faijtamacna waa kulmeen dumarkii muslimaadka ahaa faataahuna nabigaa u tagay sal l slam facallamahunna mima calamahu allah nabigu wuxuu baray wixii la baray wax ka mid diinkiibuu baray uma qaala wuxuu yidhi maalinuu la hadlaay maa minkuna min imra'atin haweenay idinka mida ma tuqadimu hormarinaysa alaaata maawarad saddex xaruur ah ilaa kaanuu laha xijaaba min annaar saddex haweenayday u sakiiraan ama ka sakiiraan naartay xijaab ooga noqdaan teed ooga noqdaan ilaa kaanuu laha waxay iyada u noqdaan xijaaban derbi iyo gidaar min annaari naarta ooga gidaar ah faqaalat imra'atun haweenay waxay tidhi haweenayda waa umu sulaym riwaayad kala caddeeyey umu sulaym anas faqaalat imra'atun haweeney waxay tihi wanayn nabi allow laba ka warran haweenayday laba u sakiiraan maxaad ka leedahay nabi allow saddex waanu garannaye faqaala rasuululaahi wanayn labana waa lamid labana waa la mid muttafaqun calayh maxaa yeele waxaa laga yaabaa haweeneyda labadu ay ka sakiireen inay ka xanuun badan tahay midda ay saddexda ka sakiireen mid bay saddex ka sakiireen tobanna haysata midna laba bay haysata labadu waa ka sakiireen waa isku kee xanuun badan labadaa xanuun badan sabirkeeda iyo xanuunka rabbi eegaya isku meel buu marinaya متفق عليه bاب البكاء والxزن عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهاar الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك wuxuu baab yahay البكاء والxزن in la ooyo oo la walbahro la tiraanyoodo cinda almuruuri marka la marayo biqubuuri الظaalimiin aalimiinta qabaryadooda mujrimiintii mooryaantii diinxumayaashii qubuurtooda markaad marto in aad oydo ood eh, walbahaarto ood tiraado alla wadaa iga badbaadiyey ayagoo kale alla wadaa iga dhigin iyo waa masaarici meeshay ku leedeene lagu laaya la dhigay iyo wa idhaar اliftiqaari baahi in la muujiyo ilallahi loo inaad ilahay u baahan tahay allah ku ilhaamiyey allah kaa duway ayagoo kale allaan kaa dhigin ilahay inaad u muujiso iyo wataxdiiri digid layskaga digayo min alkhaflati in laga ilduufo can daalika baahida ilaahay loo baahan ama qubuuru aalimiin marka la maraya in la ooyo ama la walbahaaro can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul la sal slam qaal liasxaabihi nabiga axsaabta ku yidhi yacnii lama wasaluu markay gaadheen wuxuu ka wadaa markay gaadheen saxaabadu alxijra degankii xijrigu asalkiisu waa guriga la dhiso xijrigu waa wixii dhisma ah ayaa guri la yidhaahdaa xijrigu waa binaha iyo guriga weeye qoomkii marka reer amuud ee nabiyulaahi saalix loo diray dhulkay deganaayeen baa amuud iyo xijru saalix loo yaqaanaa bacda qowmi caadin bay yimaadeen sacuudi bayna ku yaallaan dhulku ku yaallaa tabuuq markuu nabigu u duulay bayna sii mareen saxaabadu iyo nabigu sii mareen tabuuq iyo xijaaj ba udhexeeya madiiniya mako iyo tabuuq dhul dhexeeya ku taalla waa la yaqaana caan weeye lamaa markay gaadheen muslimiintu alxijra ay diyaara amuud degankii reer amuud ay degi jireen dhulkii ay degi jireen nabigu muxuu yidhi laa tadkhuluu calaa haaulaai almucadabiin kuwaa la cadaab u gelina degankoodii guryahooda hagelina xaggaa ka mara ilaa an takuunuu baakiin ila intay kibreen oy nabi saalex ku gacan saydheen oo hashii loo soo diray ee aayadda ahaydna dileen ayaa washams baa laidinkaga sheekeeyey meelo badan baa lagu sheegay bal ilaahay wuxuu hi kadaba asxaabu اlxijri almursaliin ruuxu beeniya ambiya waa beeniya maxaa yeelay ambiyadu nabilaahi aadam ilaa nabi maxamed isku diin bay la yimaadeen waa isku usuul waa isku qawaacid furuucda shareecadan bay kala duwan yihiin furuucdana waa ka furuuc ilfiq shaafici iyo axmed iyo maalig iyo abu xaniifa waa isku usuul diineed si guud abu xaniifo irjaal lagu sheegay mooye furuuc bay ku kala tagaan ambiyadu usuusha guud bay wadaagaan hal nabi ruuxi beenaya nabi maxamedna waa beeniyey nabi maxamed ninkii beeneye nabi aadam muxamed ilaa aadam intuu dhexaysana waa beeniyey qur-aanku sidaasuu yaqaanaa hal aaya haddaad beenayso qur dhan waad beenaysay hal xugum oo diintanada ka mida ah haddaad diidana kulligii waa diidday xagga xukumka iyo xagga dilka iyo gaalnimada marka laga hadlaayo ilaa an takuunuu baakiin inaad ilmaynaysaan ba mooye fain lam takuunuu baakiin ilmada duugaynin iyo ilinta falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina bay tusaysaa cabsi bay tusaysaa danqasho bay tusi ha u gelina wey ka fogaada nabi allo maxaad noogu diiday laa yusiibukum lianlaa yusiibukum suusan idinku dhicin maa asaaban wixii ku dhacay ee halaag iyo cadaab ah ama khashyata an tusiibakum aw makhaafata an yusiibakum xidaara an yusiibakum waxadun taqadar maxaa ha gelina iyo ka fogaada laydin leeyahay wixii ku dhacay saan idinku dhicin soon idinku dhicin wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina zalamu minkum khaasa weeye taziru waasiratun wisra ukhraa aakhara iyo marka laga hadlaya qadaha iyo howlahaas amaa markay fitnadu camimto oo dembigu bato adoo caabudoo saalixoo buulka dhex fadhiya aw dhawax kugu bilaabanaya waa la rogi masaa'ibka adduunka waa sida necbadaba loo wadaago nicmadu markay timaado saalix iyo faasidba waa ka faa'idaystaan aafooyinka guud markay dhacaanna mu'min iyo munaafiqba waa ku dhammaanaya marka bahal ayagoo ku socota saysa idin taaban ka fogaada wey muttafaqun calayh wa fii riwaayatin qaala wuxuu idhi nabigu qaala wuxuu ihi saxaabiga ibni cumara lamaa mara rasuulullah rasuulka ilaahay markuu maray bilxijri degankii reer amuud ismooyinki xilligaa wuu noolaa dhulku taagii baa taagnaa guryahoodii baa wax ka taagnaa ceelashii baa muuqday hadda wuxuu waa baaba'ay xataa reemiyiga meelaha de waxba garan mahayaan taarikh xataa ma haya qolyo carbeedu waa dhow isku day inay dabagal filin ka samayn waxba way garan waayeen laakiin saxaabadu ayagu xilligaa ay joogeen maalin walbay mari jireen safarku waa loo yaqaanu ah guryahoodii xuduudday degi jireen wixii o dhan baa hashu ka cabaysay nabigu u sheegay saxaabada oo ceelkaa keliya inoga soo dhaamiya gaad baldoosta waddaeed ka shaqayn jirtay baad ardamid adugu wuu ka soo shaqeeya meesha jaamacgaas baldoos buu ku wada jira hadda kor buu iga aad u yaqaana khaybar bayba hagaajinayaan khaybar ba hadda wadaan wixoo dhan bay wadaan shuqul gaaloo dhan bay wadaan mar dhowna yuhuud baa dhi annagaabaa iskala dhulka waa laga caydhin doonaa qolyahan dabaalada qamiisyaha waaweyn reemashilxaley waxba ma soo wadaan sharkooda allah naga qabto wa fii riwaayatin qaal lama mara rasuul ullah rasuulka ila markuu soo maray bilxijri iyo dhulkii reer amuud qaala wuxuu nabigu ku yidhi laa tadkhuluu ha gelina masaakina aladiina dalamuu kuwii ilaahay u shariig yeelay guryahoodii jamcu maskan dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey bishirki wtakdiib اlambiyai wrusul ku dulmiyey an yusiibakum lianlaa yusiibakum ow makhaafata an yusiibakum suuso baid aanu ka baqayno in idinku dhaco idin asiibo maa asaab wixii haloo cadaab ah ilaa an takunuu baakiin inaad ilmaynaysaan mooye uma qanaca rasuul اllah rasuulku ilah wuxuu qariyey ra'su madaxiisi buu hagoogto maruu isku daday wa asraca sayra tilaabadiina waa boobay xataa ajaaza alwaadi ilaa uu togii dhanka uu gudbay ajaaza ee cabara tallaabay gudbay alwaadi togi weynaa ee degi jireen ee ceelasha badan lahaa ee lagu rogay ilaa uu nabigu ka baxay oo dhaafay ayuu nabigu hawogtay oo ilmaynayay waxaa ka dara nabigu wuxuu soo maray wuu ka dambeeyey nabigu safarka waa ka dambayn jira dadka midka daalay buu soo hawadin jiraye wuxuu soo gaadhay saxaabadu intay ceelasha ka dhaansadeen nin masaga ku korsanhaya nin boosho ku qoystay nin hilib u saaran yahay markaas biyaha xagga ka soo dhaansantay ceelashan kulli daadaya buuhi nabi allow maya daadiye waa la daadiyey raashinkii iyo hilbihii wuxuu yidhi halla siiyo xoola ma cuni kartaan nabi allow gaajaan u dhammaayna ceelkaas ka soo dhaansa nabi allow muxuu ahaa waa ceelkii asagoo xalaashaha heshu ka cabbi jirtay lakum shirbun walaha shirbun yowma macluum ceelkii weeye ceelkaa basaa ka badqaba oo ninkii ka cabba oo lo ogol yahay kaa ka soo dhaansada ku karsada wixii kaloo dhan daadiyo quba raashiinkii halaabay siiyo xoolaha meesha noocaas hadda la dalxiisaya hotel laga dhisaya biyahi la daldalahaya idaacat ulmaal xoolama la baytmaalin karaa waa xaaraan hilib karsamahaya koronkor karsamaysa bariis bislaanaya qamadi waxay saxaaba haysteen o dhanbu nabigu dhulkaa la geliyo bimacnaa waa xaaraan wey ceelashaasi hee biyahooda lama isticmaali karo dhulkoodana lama degi karo habeen laguma baryi karo waa in laga cararo hada xukmu maxamed sal l slam ama xukmu ahla sacuud jaamacgaas weydiiya wallahu subxana wa tacaala aclam